بالإضافة iyo maxaa weeye dhaaftaan iyo maqfiro iyo cabsi ilaahi tabaaraka watacaala u weydiisano runtii ninkii ramadaan soo gaaray ee aan ka faa'iidaysan ee aan loogu dambi dhaafin nebigu sala allahu alayh ali wasalama iyo jibriil ayaa isu aaminiyey in naarta lagu fogeeyo waxaad dareemi kartaa marka fadliga ay leedahay bishaan marka ilaahi tabaaraka watacaala hanaga dhigo kuwo ka faa'iidaysan bisha ramadaan ilahay cabsi iyo dhaafid uu ku siiyo ilaahay u naarta uga xoreeyo ilaahay tabaaraka watacaala jannaadkiisa ugu geliyo ilahay hanaga dhiga tabaaraka watacaala ilahay nagaba dhiga kuwa khasaaray ee aan ka faa'iidaysan ee ilahay naarta ku fogeeyo ilaahay tabaaraka watacaala nagama dhigo marka ikhwaani aada iyo aad aan u dadaalno inaan bishaan ka faa'iidaysano bishaan waxyaabaha ilaahay tabaaraka watacaala uu ku fadilay sida khadiimku uu sheegay saddex tusaale ayuu ka bixiyey tusaalaha koowaad waa inay tahay bil ee ramadaano maalinteedii la soomaayo oo qofka baaliqa ah ee caaqilka ah ee saxiixa fiyow ee muqiimka ah ee aan cillo ahayn waajib ku ah in uu soomo maalinteeda ilaahayna tabaaraka watacaala uu ku waajibiyey sida qur-aan ku tilmaamay ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum sidaasoo kaleeto habeenkeedana waxaa lays amray amar mustaxab ah waxa waaye in la istaago oo habeenkii la dukado salaado sunno ah oo waxa weeye ilaahay loogu dhawaanayo taqarubaa in habeenkii la dukado man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi qofkii ramadaan istaaga ilaahay dartii u istaaga isagoo rumaysan ballanqaadka rabbi subxaana watacaala isagoo rumaysan iyo iimaan leh iyo qofkii istaagta ilahay dembigiisa hore u dhaafayo labadaas marka inta badan dadka muslimiinta agtooda waxay ka yihiin mashhuur iyo caan ayay ka yihiin oo waxa weeye in habaaintina la soomo waa la yaqaanaa habeenkina da taraawiixda cid ilahay waafajiy subxaana tacaala ama salaatu leilka waa la dukada laakiin khadiifku wuxuu ku dara mid saddexaad oo in badan dhulka muslimiinta laga yaabo inay xoogaa ka yara daahan tahay asbaabta keentana ay tahay oo runtii inay ka dahanta keenayna muddo dheer oo dhulka muslimiinta ay hurdaayeen gaaladuna ay hurgisiinaysay oo cirbada suuxisa ay ku durtay ay iska jiifeen gaaladu marka ay dhulka tabashbaynaysay keligeed cid kusoo kacdana iska ilaalinaysay hurdadii muslimiintu hurdeen ayaa waxay hilmaansiisay fadaa'ilkii bishaan qayb ka mida ayay hilmaansiiyeen qaybtaasi waxaa waaye bishaani waa bil jihaad waa bil futuuxaad waa bil ilaahi subxaana watacaala addoommadiisa muslimiinta ah iyo muuminiinta muwaxidiinta uu uhiliyo bil gaalada iyo kufaarta iyo inta ilahi subxaana watacaala maxay ahday ka hortimidna ilahay uu duleeyo tabaaraka watacaala bishaan waa bisha ay dhaceen futuuxaadka ilaahay subxaana watacaala dadka muslimiinta ugu gallo sheegtay oo alla subxaana watacaala nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo saxaabadii la joogtay ilahay tabaaraka watacaala uu gallo sheegtay futuuxaadkaasi bisha ay dhaceen bishaan waayo bishaan marka sida qadiibka uu tilmaamay ilahay tabaaraka watacala muslimiinta futuuxaad badan ayuu siiyey fakiga ugu weyn ee ilahay tabaaraka watacaala qur-aanka uu ku tilmaamay walaqad nasarakum allahu bibedrin ilahay tabaaraka watacala ilaahay beder waa idiin gargaaray waa idiin hiiliyey nasrigaa laleeyahay waxa uu dhacay bisha ramadaan wakhaasatan wuxuu dhacay maalintan aan joogno kaleeto toddobiyo tobankii bisha ramadaan ayuu dhacay waa maalinta ilahi subxaana watacaala daaifadu yar taayaday ee nebi maxamed salawaatu llahi wasalaamu aleyh watay oo saddex boqol iyo saddex iyo toban saddex boqol iyo afar iyo toban meelahaas halkeega ilaahay tabaaraka watacaala u gargaaray daaifadii qooqday ee kibirtay ee isla weynaatay abu abu jahal iyo ubay bnu khalaf iyo cuqbat bnu mucayd iyo raggi lamidkaas mujaradahay ay hogaaminayeen ilaahay tabaaraka watacaala uu duleeyey uu hoojiyey toddobaatana laga dilay toddobaatana laga saxaabigu loo qafaatay inta kale cararkoodii waxa weeye khyaarkoodii iyagoon meel ku sogin ay maka tageen saddex boqol iyo waxaa soo yimeed saddex boqol iyo saddex iyo iyo kun iyo qadaadee taasa hade oo qorada luqa lala gelaayo oo tobanku ay labaatan ku aadaana ma jiro waxawaay waa seef nin iyo nin laska hor imaana waran waxa weeye seeraha laska geliya maaha wax meel dheer laga soo tuuraa ma jiraan hadda mawtahay islaamta qof ninka dhibka ugu noqosin waxaa dagaalka bashar oo kala geli kara derbigaana isku aadahay riisadana fartuba dhib wado laakiin taas ragani bay ahayd marka saddex boqol iyo dhowr iyo toban iyo kun iyo qadaadiic ayaa soo yimid ilaahay tabaaraka watacaala saddexdii boqol iyo dhowr iyo tobankii ayaa ilahay gursiyay tabaaraka watacaala waxaa rabaa marka dadka muslimiinta inay ogaadaan bishaani marka haddii nabi maxamed uu dagaalamay saxaabadiintu ay dagaalameen ilaahay nadri uu siiyey tabaaraka watacaala ilahay haddana ugu gallan sheegtay fadiilada ay leedahay kuleeda weliba jihaadka ay ku leedahay marka maadaama shaaru jihaad ay tahay in ciddii awoodi kartaa marka bisha ay kasoo haddaa bili kale haday gaari weysay inay bisha ay ka faaidaysto oo waxa weeye meelaha eh, difaacyada iyo meelaha cadowga ilahay tabaaraka watacala lagu hortaagan yahay halkaa inay ku ictikaafto bishaas meelaha waxa weeye derbiyada iyo biibitooyinka iyo baqaayadaha ay fadhin lahayd wallaahi waxaa uga khayr badan inay ku ictikaafto gaal iyadoo kasoo horjeedo oo hadduu xabad ku dhuftana ay shahiid tahay oo ilaahay tabaaraka watacaala uu u ballan qaaday inuu weligiis noolaanayo maxaa ilahi tabaraka watacala tilmaamay walaa taxsabna aladiina qutiluu fi sabiili illahi amwaatan bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun marka waxa way waa nool yihiin marka nolol daa'ima oo joogta ah inaad hesho ilahay shahaado kusiiyo in ilaahi subxaana watacaala wejigaada toddobaatan sana naar laga fogeeyo ballanqaadkaa magi kartid haddaad masaajidkan si kasta soddonka beri aad ku ictikaafto ballanqaad magi kartid toddobaatan sano in wejigaada naar laga fogeeya magi kartid laakiin bilisaani maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxaad ku haysataa haddii aad maalin ilaahay jidkiisa jaa oo ku jira ku soonto hal maalin in toddobaatan sano wejigaada naar laga fogeeya haystaa wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxa nabi muxamed hawo ma ahan waxa uu ku hadlaya maxay yihiin waa waxyi rabbaaniga tabaaraka wataala an ka yimi bishaan waxyaabaha futuuxaadka waaweyn dhacay waxaa kamid a oo la wada yaqaani maka nin waxle salawaatu llahi wasalaamu calayhi isagoo ku dhashay oo ku koray oo waxa weeye maxay ahday ku gaadhay konton sano ku gaaray ayuu diintiisa carab ula caray uga baxay dad badan hadda muta dadka waswaaska qaba ama diin la-aantu hayso xoogaa fikiga diinka uu ku yiryahay ayaa waxaa laga wadaa wadaadada horta hadda xaq waa laga soo saaray meelka xagga kasoo baxeen kismaayo waa laga soo bixiyey haddii wadaada yihiin oo diin waxay wataan ay yihiin maxaa looga baxaa beled dhulka maxaa looga soo baxaa walaas daa mogta laakiin waxaysa ku fikiyey nabi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maka uu ku dhashay konton sano uu ku gaaray isagoo diintiisa la caraba ka bax مكو من يلتقي ووحا ويبدأ يطوحد يحزاب يوحد بقال الله تعيش إلهي تبارك وتعالى وصل مكريين مقالج المكو هي الله نسى علي أصدق ووحا ويعيدا يحوق إلهي تبارك وتعالى وصل وصل وصل شركي يكف المكوكة جرال إن عكس الله مريو الله بابي قل جاء الحب وزهد الباطل إن الباطل كان زهوقا مركز بعضي في hada shar bisha ramaضaan yani macrakatu fatxi maka waxay dhacday bisha ramadaan dhexdeeda halkaa marka ninka wadaxumaha haddii beder oo awal macraka aheeday iyo fatxilmaka oo aheeday lagu magacaabay maxay aheeday ilahi tabaaraka watacala ugu tilmaamay inaa fataxnaa laka fatxan mubiina yani fatxan mubiina fatxi weyn oo wax lamida aysan jirin hadday dhacday maxaad umalaynaysaa marka bisha badka fadilada ay leedahay idan ikhwaani waxa weeye bishan iyadaas waa bisha noocaas selafku runtii aaday u jeclaayeen ramadaanada iyo soonka markii la gaaro inay waxa weeye furmaha iyo meelaha maxaa cadowga looga soo horjeedo iyo jihaadka inay laazimaan aada u jeclaayaa jire aada u jeclaayeen maxaa yeele ballanqaada agyaal ballanqaada agyaal innagaa waxa rabaa ikhwaani waxaan dadka masaakiin ducafaa xilliga aan joogna zamanka aan joogno zaman waxa weeye dunuubtii macaasidu ay aad kaga badan tahay nin kastana tafiir wuu rabaa runti wax ka dhaqa maxay ahda macaasida iyo dunuubta iyo ka dhaqa wuu rabaa qofkaa rabin ma jirto maanaysa ilahi tabaaraka watacala naar ka fogeeyey jannada ilaahay geeyey cidaa rabin ma jirto idan waxa weye qaali bishaan meelaha looga helo meelahaasa kamida ah. waxaa kamida ah macaarifta dhacday oo runta ilahi tabaaraka watacaala muslimiinta nasri iyo guul iyo u ah maxaarif fara badan oo waxa weye runta muslimiintahay ay galeen oo hadda aan lasoo koobi karino khudbo iyo laba khudbo iyo midna aan kusoo koobay maxaa yeele bisha dhab waxay bishi jihaad ay heeday sil jihaad ay heeday caalamkan maanta aan joogno marka sida khadiirku uu tilmaamay xilligan aan joogno dagaalkii berigaa nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo kufaarta xilligaa joogta udhexeey maantana waa jira o udhexeeya muslimiinta iyo gaalada weligeed waa jiri kara mid ogaada oo macrakada ka dhexaysa bayna alxaq waalbatil bayna alkufri waaliimaan bayna almuslimiina waalkufaar macrakada ka dhexaysaa way socon doontaa ilaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam uu soo dego dajaalna uu yimaado dajaal iyo ciise ciise marka uu dajaal dilo intii laga gaarayo macrakada gaalays baa udhexaysa waa soconaysa ma istaagayso intay kasoo bilaabatay way kasoo bilaabatay min nabiylahi nuux aleyh salaatu wasalaam halkaas kasoo bilaabatay ilaa qiyaama saacana waa sacad watan saas aad u aragta kutubta waa baarisa alxaju waljihaadu naadiyaani ilaa qiyaami saaca bukhaari iyo kayfi iyo saasay baariseen xajka iyo maxay ahaday jihaadu inay socon doonaan ilaa qiyaamuhu ka dhacda idan macrakadii maanta waa socotaa macrakadii waxaad maqlaysaan waa gaalada iyo maxaa muslimiintu afghanistan ay ku dirirayaan waxaad maqlaysaa yaman ay ku dirirayaan waxaad maqlaysaa waxa weeye maali iyo halkaasay ku dagaalamayaan waxaad maqlaysaa waxay ku dirirayaan suuriya iyo halkaas waxay ku dirirayaan ciraaq waa socotaa macrakadii kufriga iyo iimaanka udhexaysay islaamka iyo gaalo udhexaysay macaarifta marka ilahi subxaana watacaala ee dadka muslimiinta ee ku gallabaysay oo bishaan ramadaan dhexdeeda dhacday waxaa kamida macraka ka dhacday mar dhow ciraaq dhexeeda ka dhacday gaaladii maraykanka idaacadaha ka maqasheen xabkii la yihahdo abuqurayb oo waxa weye dadka muslimiinta lagu tacdiibiyo gabdhaha muslimaadka lagu faraxumeeyo culimada muslimiinta lagu xiro iyo xabsi kale asagana oo taajmal asagana sidoo kale ku asagana dhaqdaadkooda yar waxaa ku xiray quraabata toban kun oo qofood wax ku dhow oo muslimiina toban kun oo waxaa lagu haysaa bis muslim bis ay la yaab kale ka sheekeeyanayaan dadkii cabsiyada ka soo baxay waxaa lagu dilaa bes waxaa leedahay magacaa baa lagu leeyahay markaasuu leeyahay cumar cumar ah amarkaasan garanaysaa lacnadaya ah, cumar ibn khataab radi allahu taala canhu magacaa abubakar boqolkeedana leedahay limaada asbaxa ismuka abubakar maxaa abubakar lagu yihahda haddaad sheegato magacyadii khulafadii aad sheegato tacsiir iyo kadbaas iyo waxa weeye ciqaabkan ugu darran leeda marka waa inaad magacaadi cumar hadii la waana ay karto cusmaan hadii lagu dhawaana ay karto abubakar hadii lagu dhawaana ay karto meeshii sidaa ahayd ee waxa weeye dadka dadka muslimiinta lagu hayo mujaahidiintu marka iyagoo ka guulayo nabi maxamed salawatu llahi wasalaamu aleyh wafakul caani yani asiirka in lasoo furto la iska rabo macnakay u diyaarsadeen ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu makeliyey labadii xabsi hal habeen inay weeraraan labadu ay gacanta ku dhigaan lix kun iyo qadaadiicdaba inay kadaadkasidaayeen ka dadgurayeen ilahay fadlig wey tabaaraka watacaala waa nasr rabbi subxana watacala siiyey ilaha u hiiliyey ma keensan karaan sabartood ma dhamay laakiin ilaha u hiiliyey maxaa yeelay addooma ilaahay ahaayeen ilahay amarkiisa gulinayeen bisha lagu jiraayna bi ilaahi subxaana watacaala uu barakeeyey oo ilaahay hagaajii hayday wasaasa ilah hagaajiy subxaana watacaala ilah barakay tabaraka watacaala idan waxa wey bari bishaan waa sida ilahay qadiirkuna uu tilmaamay culimadu ay ka hadlaan waxa wey shaharka suxaad weye shahar sabar weye shahri waxa weeye ilahay subxaana watacaala muslimiinta gumadisa uu ciseeyo mujaahidiinta soomaaliya joogtaan ayagoo kaga dayanayo waasaa marka dagaalada ay labalaabeen ay xoojinayeen sidaa waxay leeyihin rabadaanku maxay ka rabadaanku maxaa baash dagaal ku batan halka saaradaanka maxaa dagaal soo gasha taqaruban ilahi waay tabaaraka watacaala waxaa loo badinayahay waa taqaruban lilahi tabaaraka watacaala intaasaa tabaroo ilahay lagu awaana kisiirtood ilahay haysato in ilaahay noo barakeeyo sidii uu barakeeyey saddex boqol iyo soddonkii nabi maxamed ukaa sidii ilahay u barakeeyey in ilahay anaga noogu barakeeyo tabaraka watacaala marka waa intaas ilahay u dhawaanayna tabaraka watacala ilahay tabaraka watacala waxyaaba marka uu ramadaankan dadka waafajiyey muslimiinta waxaa kamida sida khasiib ku tilmaamay in ilahi tabaaraka watacaala uu noo kaafiye bishaas gaalka ugu weynaa ee maraykanku usoo magacaabay afrikada gaalkii bariga africa e usoo magacaabeen ilahay unoo kaafiye tabaraka watacaala mid horey usoo magacaabeen ilahi subxaana wataala waa naasixi waa dhaawacmay ilahi waa naasixi mid kana waxaa laga soo bedelay bakistan oo kala gaar gaabiye dadka muslimiinta reer bakistan kala gaar gaabiye reer afghanistan waxaan diyaaradaha bilaa dayaarka la idiin sheegaya waxaa hagaajisa iyadoo iyagaasaa maamula ummadda muslimiinta soo baabiyey annagaana loo soo diro balxal kuwaana iyagana shacabka soomaliya kula xabso a maqlaysaan afghanistan cid aroosa waa lagu tujiyey cid meel xoogaa welimo dabtay waa lagu dhuftay maxaa jira maya waxaan umalayna maxaa lahaa taalibaana umalayna waana soo baabiyey kiyaana loo soo diray malaha toddobaatan iyo ofka u jira waa baal shaydaan waxay roobay u ahaa oo madaxii dadkii ba hore roobeen soddon iyo afartan sanadoodu si ayad ushaaynayo kaakaasa ilahay la dhaafiyay tabaraka watacaala ilah baan mahad celinaynaa awoodteena ma ahayn tabarteena ma ahayn daaqo muxeeweed ma ahayn waxa yaaday kaafi ilahay tabaraka watacala uu noo barakeeyey isku daygi iyo kaa ilahi subxana watacala uu noo barakeeyey ida waxa wey ikhwaani marka cidda marka aan awoodi karin oo xitaa aan aadi karinin furimihi aadi karin cadowgii aan wejiga siin karinin waayahay iloobi ilaahay tabaaraka watacaala bariisa ubayso waa inay bariisa ubayso oo dadkaa meeshaa ku jira ee waxaway cadowga hortaagan wallahi waxaa xaqiiqa maalinta cadowga maxaayaaday ilahay mabasiina insha allahu tacaala uu guulaysto asagu waxa u ka dhacayo un xamar waxaa ka jirta xamar wax kaga dhacay maalin odayaal xamar ay soo waceeno maxay ahaaday qabaa'ilka hubiyaha meesha degan marka waxay ka tagan waxay leeyihiin xamaraa duugna odayaalaan nahay dhaqameedyaal shantii shay ee shareecadu ilaalisay wax noo dhowran lama arko diin nooma dhowra nafu nooma dhowra canugu taas hadduu soo baxo ma soo noqon doonaa ninka waa la qabsan doonaa shan boqol oo doolar ka dabaqaad wa canugu saafiskoolka aada soo noqoshadiisii guriga intu kusoo noqona waloba waaga marka nafu nooma dhowra oo diin nooma dhowra maxay ahaaday maal nooma dhowra cirdi iyo tarf waa horaan dhimanay wax noo dhowran malayda sharti asaasiyaad kuliyaat alkamsi wax noo dhowran mala saasay tahay inta yartaa waxa yartaa leewaxaynayo oo xasan maxamuud iyo laleeyahay madaxweyne soomaaliya beena laleeyahay ama waxa waya mid beena laleeyahay ra-isul wasaare waa laleeyahy wasiir soomaali waayo oo gaala laga keena laleeyahay wallahi waa inta mujaahidiinta ay dagaalamayan maaji mujaahidiinta meesha ka baxaan gaalka ingiriiska ee hadda xukumo ee dhahiyo lagu soo bedelay toos isu cadayna marka toos isu cadayna sidan ikhwaan intaysan halkaa naga gaarin isaga haddaan ninkaan burunta tegi karin oo aan dagaalami karin oo xoogaa u maleeyo mawtki inuu kaaga dhow yahay meesha uu kaaga dhow yahay u maleeyo walba ducada badiyo ilahay ubari tabaaraka watacaala si ilaahay subxaanahu watacaala uu ufudeeyo ilaahay guuleeyo cadowga ilahay taxta waba intaa lagu jihaayo maxaa yeele bish waa bil jihaad wey bil samar bil tabciyo wey marka waxawey xaqiyaan mid aana iloobin marka ikhwaani bishaan ha la ogaado waa bil cibaadaad farabadaanay ka miri kara ilahayna qur-aanka wuxuuna faray islaamka inaan wada qaadane inaan darafdarf aana ka qaadanin ya ayuha aladiina aamanu dkuluu fi silmi kaafatan maslaxadaada iyo dantaada iyo inta xoola adig kuu fudud kuu jilcan keliya islaamku maahan islaamku waxa weeye dhinaciisa adag dhinaciisa jilcan haddii kale waxaa soo gelaysa kuwa ilahay qur-aanka uti ku tilmaamay wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarfin fain asaabahu khayru ima'ana bihi wain asaabathu fitnatu inqalaba calaa wajhi khasra adunya waalaakhira dalika huwa alkhusraan lmubiin dadka waxaa ka mida dad ilaahay caabudaya laakiin geesgees caabuda geesgees haddii xoogay khayr wanaag i meesha u jilcan iyo yani waxaa dadkii waago sabigu joogay ninaa soo islaamaya markuu soo islaamo ayaa nagtiiba male geeli dadgo arigu xalo bismi illahi ramaan loodi weylo waa ruxul islaamka lagu barkoobo islaamkaan oo kale lama aragba si fiican waa sigeena midaa soo gela islaamkii gabdhayda le ariga orgey geeli waxaa waaye qurba ruxul islaamka waaba lagu balaayo taana ka dhaxkan ayaadka subxaana wataala ومن الناس من يعبد الله على عرفه فإن أصابه خير ما لبث ها إسلام كله إسلام بل كبي وكبي حدي لا فعنا له ويوجد صلوات له حدي فعنا وايو خيرا لكن إسلام هو دين كامل هو دين ضمير دولة أخلاق وحوايا هذا مؤاسات يصورهين يعني هو دولة أخلاق هو دولة كاملة أو أباني وحين الله صلى الله عليه أباني لكن أنا معان غلط dhibkiisa iyo dheefkiisa iyo dhanaankiisa iyo macaankiisa iyo qaraarkiisa inaan wada qaadana laga raba ama waxoogaa darafdarka ka dayno inta xoogaa noo roona makaliya naga dhigin si kaamila aan wada qaadano insha allahu tacaala xaqiiq waxaa hadii islaamka uu koonkan ka taliyo oo cadliga diinka islaamka la helo oo waxa weeye akhlaaqda islaamka la helo oo ilaahay kor loo barakeynao xoogaa aad la yaaba waxaa kamida ah imaam abu daawuud raxmat ullahi caleyh ayaa kitaab gabgabka wuxuu leeyahay xilli ka mida ah xiliyadii cumar bin cabdilcasiis miyaa maqlaynayo wuxuu leeyahay waxaan arkay sida ilaahay u barakeeyey cadmiga iyo wanaagga diinka markaa jiray ilaahay u barakeeyey hal xabo oo limawidiye limawidi waa taqaanaa soo maa hay maasha la yidhaha abrujada yani hal baaweyn oo limawidiye oo inta la kala gooyey rasi laysu raray yani rasiga hal mar haba xaba ma qaado hal xabaa la kala gooyey hal isu raray labada dhinaca la isaga raray maxay ku timiday culimadan waay maalinta waxa weeye haddii cadli iyo diin iyo saas la helo ummadaan ay diin islaamka udhasaysa ugu dhaqanto sida ilahay quraan kusugan noqonaysaa walaw ana ahla lqura aamanuu wataqow lafataxna calayhim barakaati min asamaai waalardi dhulkii ceska barakooda rume marka insha allahu ikhwaani aan ka faa'idaysana bishaan si ka shaamilana insha allahu tacala dee ninkii deebo waayeela ama jisan ama cudurdaar waa ka gooni asxaab alxadar waa gooye laakiin inteena kale insha allah aan ku dayno bal bishaa intaa dhiban aan ka wada faa'idaysano aan waxa waaye isku dayno inaan si dhamaystiran bishaan wixii muwaasafaad laheed oo dhan inaan shamilo aan isku dayno ilaahay tabaaraka watacala waxaan weydiisanaynaa inuu noogu dembi dhaafo raxmadiisa iyo fadligiisa ilahay tabaaraka watacala waxaan ka baryaynaa inuu raxmadiisa nagu daboolo ilahay tabaaraka watacala waxaan ka baryaynaa inuu naarta naga xoreeyo jannana uu nagu arsaaqo dhammaanteena si ilahay mitaanka noogu kulmiyona إلهي جل وعلا وكل ميو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين